galaa oo yuu ku abtirsadaa ile qof nebi walba markaynu ka sheekaynayno waxaynu sheegnaa sida ay maaragtay culammadu u sheegeen nebigaasi meesha uu galo iyo waxa weeye meesha uu ka soo jeedo iyo cidduu ku abtirsado ibnu kathiir waxa uu yidhi raximahullah qaala ibnu isxaaq ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxa uu ahaa kaana rajulan min aruum ruum waxaa la yidhaahdaa dadka caalcad oo waxa weeye ku abtirsada ciisuwa ibnu isxaaq calayhi salaam waxaynu nidhi markaynu soo maraynay qisatu e, isxaaq laba nin buu dhalay e, isxaaq isxaaqna waxaa dhalay nabiyullahi ibraahim isxaaq markaa wuxuu dhalay yacquub oo reer bani israa'iil ku abtirsadaan oo dhalay maaragtay nabiyullahi yuusuf iyo oo waxa weeye reer bani israa'iil baa ku abtirsada ciisuwa na waxaa ku abtirsada baynu nidhi dadka la yidhaahdo room oo waxa weeye waa dadka cadcad oo maanta yurubiyaanka iyo dadkan maaragtay caalamka u badan dadka ayaa ku abtirsada baa la yidhi ninkaa la yidhaahdo ciisuwa wuxuu yidhi marka magaciisa waxaa la ohan jiray ayuub ayuub waa macruufo ilaahay baa ku magacaabay waa kii maaragtay toobadkeenska badnaa aabihiina wuxuu yidhi amu eh, eh, amusa ayaa la ohan jiray ibnu saraxa marka aabihii markuu yahay aamuusa saraxna uu awoog yahay awoogiisa labaadna waa alciis ibnu isxaaq ibnu ibraahim marka waxa weeye nabiyullahi ibraahim ayuu galaa ayuub calayhi salaam oo wax shakiya kuma jiraan marka culummadu qowl kalena waa jiraa oo si kale loogu abtirinaayo laakiin qowlkaa ayaa ugu raajaxsan sida maaragtay ibnu kathir iyo ay rajaxeen iyo waxa weeye culamo kaloo badan wuxuu yidhi ibnu casaakir waxaa laga soo wariyey alxaafid ibnu casaakir inay ayuub hooyadii ahayd gabadh uu dhalay maaragtay nabiyullahi luud calayhi salaam marka wuxuu leeyahy horta wax shakiya kuma jiraan oo sida ibnu kathiir uu keenayo awalna aynu soo qararno soo caddaynay wax shakiya kuma jiraan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam nebiyada ka dambeeya isaga ayay ku abtirsadaan oo waa min duriyati nabiyullaahi ibraahim ayay maaragtay wax alla wixii nebigo ka dambeeya leanna ilaahay baa yidhi qowluhu tacaala wa min duriyatihi haadaa damiirkaa waxay u noqonaysaa nabiyullahi ibraahim sida saxiixa marka qaar baa culimmada yidhi nuux bay u noqonaysaa laakiin sida saxiixa damiirkaasi wuxuu u unoqonayaa nabiyullahi ibraahim wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaana nabiyullahi daawuud iyo sulaymaan sulaymaanna daawuud baa dhalay waa inoo imaan doonaan labaduba wa ayuuba nabiyullaahi ayuub waa min duriyadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wa yuusufa sidoo kale yuusuf iyo muusa iyo haaruun kulligood waxa weeye waa duriyadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wakadalika najzi almuxsiniin sidaa ayaan dadka wanaagsanna oo wanaagga sameeyana ilaahay uu yidhi waan u abaalmarinaa oo waxa weeye wanaaggooda la siiya fi suurati alancaam haddaba marka aayaddaasi waxay daliil u tahay nebi ayub calayhi salaam inuu yahay min duriyati maaragtay nabiyullahi ibraahim inuu yahay caruurtii ka farcantay dadkii ka farcamay nabi ibraahim calayhi salaam ayay daliil u tahay laakiin culummadu waxaa la isku hayaa oo waxa weeye kalaamku ku kala tegsan yahay ma wuxuu ka farcamay ciisuwa mise wuxuu ka farcamay yacquub mise buu ka farcamay ayaa maaragtay khilaaf ka jiraaye khilaaf kuma jiro oo waa la isku itifaaqsan yahay inuu yahay duriyaddii nabiyullahi yacquub kana farcantay nebi isxaaq calayhi salaam leannahu nabiyullahi ibraahim waxaa la yihi isxaaq iyo ismaaciil ismaaciil dadkan carabtaa ku abtirsada oo waxa weeye maka iyo dadkaan xagga ayaa ku abtirsan jiray oo uu maarata ka farcamay nabiyullahi isxaaqna xagga iyo shaam iyo bayt baytulmaqdis xaggaasaa wixii joogay baa ka farcamay marka nabiyullahi isxaaq laba nin buu dhalay oo waynu soo caddaynay nabiyullahi yacquub iyo ninka la yidhahdo ciisuwa marka ciisuwa dadka aalu ruumka ayaa ku abtirsada nabiyullahi ayuub marka waxaa leeyahay ciisu ayuu ku abtirsaday ee ma ahayn reer bani israa'iil oo waxa weeye yacquub kuma abtirsado wallahu aclam ama annahu kana min alambiyaa inuu nebi ahaa oo ilaahay uu waxyooday waa caddahay oo waxay ku caddahay fi suurati annisaa ama inuu rasuul ahaa ma hayno aayad iyo xadiis oranaya rasuul buu ahaa nebina waa ahaa laakiin nebinimadu waa caddahay leanno waxa weeye ilaahay baa yidhi aayadda qur-aanka inaa awxaynaa ilayka nebi maxamed baa lala hadlayaa macnaha waan ku waxyoonay kamaa awxaynaa saan ugu waxyoonay ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi nebi nuux iyo intii nebiyadii ka dambeeyey oo dhan waan u waxyoonay wa awxaynaa ilaa ibraahiima nebi ibraahim baan u waxyoonay wa ismaaciila nebi ismaaciilna waa u waxyoonay iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub iyo wal walasbaab asbaabda waxaa laga wadaa shucuubu bani israa'iil qabiiladii ka farcamay nabiyullahi isma yacquub labiyo tobankii wiilo uu dhalay oo waxa weeye qabiiladii reer bani israa'iil ayaa u kala baxay laba iyo toban qabiil wa ciisa wa ayuuba marka qabiiladaa nebiyadii ka mid ahaa oo aan hadda la sheeginna waa u waxyoonay nebi ciisena waa waxyoonay wa ayuuba nabiyullaahi ayuubna waa u waxyoonay wa yunusa wa haaruna wa sulaymaana wa aataynaa daawuuda zabura fi suurati nisa haddaba waxa weeye aayaddaasi waxa ay kutusaysaa oo si saxiixa ay ku tusaysaa inuu nabiyullaahi ayuub ahaa nebi ilaahay u waxyooday oo waxa weeye nebiguna waa ku tilmaami doonaa ina nabiy allahi ayuub marka nebi buu ahaa oo wax shakiya kuma jiraan oo waa cadda wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah ama xaaskiisii buu yidhi oo uu qabay waxaa la yidhi gabadha uu qabay waxaa la odhan jiray laya binti yacquub nabiyullahi yacquub ayaa dhalay bay leeyihiin oo waxa weeye eh, nabiyullahi yacquub baa dhalay gabadha uu qabay qaarna waxay idhahdeen ma eh, waxaa la odhan jiray raxma binti eh, afraim kaasna waa wiilashii yacquub mid ka mid a qaarna waxay yidhahdeen maya waxaa la odhan jiray laya binti mansha ibni yusufa ibni yacquub qaarna saasay ugu abtiriyeen oo waxa weeye xagga nebi yuusuf ayay ka timid bay leeyihiin oo nebi yuusuf ayaa awoowo u ahaa allahu aclam marka sida saxiixa rabbi baa garanaya wax hadda inooga xiran oo caqiidaana waxa weeye iyo wax axkaamo inooga xiranna ma jiraan laakiin waxaynu halkaa ka qaadanaynaa nabiyullaahi ayuub calayhi salaam inuu ahaa min duriyati ibraahim kana yimid min duriyati isxaaq kana yimid maaragtay ciiswa oo waxa weeye ciiswana waxaa dhalay nabiyullahi isxaaq marka nabiyullahi isxaaq calayhi salaam labadaa nin buu dhalay haddii la yidhi ciiswa iyo yacquub yacquub nebinimadiisa waa la hayaa laakin ciiswa wax nebinimo a ah looma hayo oo waxa weeye ma soo aroorin inuu nebi ahaa qaala alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay imaamu dabari magaceeda in la odhan jiray la yaa yacquub marka saasay culimmadu u badan yihiin inuu nebi yacquub dhalay gabadhaa uu qabay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam culimmada qaarna waxay yidhahdeen umu zayd ayaa la oran jiray oo waxa weeye sida uu xaafid ibn xajar soo guurinayo gabadhaa umu zayd baa la oran jiray baa la yidhi waa kunya wey soomaalidu aada uma isticmaasho waa in maaragtay qofkii markuu ilmo dhalo la yidhaahdo hebel hebel aabihi ixtiraaman lagu ixtiraamayo oo waxa weeye waa nooc min almaaragtay ixtiraam ah oo qofka magiciisii uguma yeeraan carabtu qofkay ixtiraamayaan ee waxay ugu yeeraan maaragtay hebel aabihii waarid bay ka dhigaan ama hebel hooyadii ama heblo aabaheed marka waxa weeye waa kunyada noocaasa kunya la yihahda halkaa marka qodobkaa waxaynu ka garanay oo ugu horeeya nasabka ayuub uu galo inuu galo nabiyullahi ibraahim oo waxa weeye uu nebi isxaaqna ku abtirsado kabacdina nebi ibraahim uu gudbo ayaynu halkaa ka garanay oo inoo cad wey waxaynu usoo gudbaynaa qodobka labaad oo oranaya qisatu ayuub calayhi salaam kama ja'at fi lqur'aan bal qur-aanka aayadaha ku soo arooray qisada ayuub ayaynu wax ka soo qaadanayna qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ilaahay buu beryey waa markuu xanuunsaday xanuunkuna waa inoo imaan doonaa oo dhibaatada badan gaadhay markii dambe ayuu ilaahay beryey uu yidhi annii masaniya duru ilaahayow dhib baa itaabtay adiga ayaana midka wax ugu naxarii naxariis badanna waa adiga oo waxa weye ilaah ii naxariiso macnaha ilaahay waxau yidhi fastajabnaa lahu waanu ajiibnay fakashafnaa maa bihi min dur dhibtii haysayna waa ka dulqaadnay wa aataynaahu ahlahu ahalkiisiina waan siinay waa inoo imaan doontaa aayaddaa tafsiirkeeda iyo waxa weeye aqwaashu waxay ka yidhaahdeen wa aataynaahu ahlahu macnaha ahalkiisii waxay imaan doonta in ahalkiisii oo dhan la baabiiyey markii hore ilaa xaaskiisii mooye carruurtii ka dhimatay kabacdi marka ilaahay uu siiyey awlaad kale iyo waxa weeye wanaag oo dhan wa milahum macahum haddana intii oo kale intii awlaad awal laga qaaday oo ka dhimatay oo kalebaa loogu daro zaa'ida raxmatan min cindina naxariis ilaahay xaggi ka ahaatay wa dikraa lilcaabidiin iyo maaragtay waxay u tahay xusuus iyo inay ku taamilo qaataan dadka ilaahay caabudaya wa qaala tacaala ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi nebiga isagoo la hadlaya wadkur cabdana ayuuba xus baa la yidhi maaragtay addoonkayagii ayuub nebi ayuub calayhi salaam id naadaa rabbahu markuu ilaahay u dhawaaqay annii masaniya duru annii masaniya shaydaanu binusbin wa cadaab shaydaan ayaa wuxuu itaabsiiyey maaragtay dhibaato nasabku waa mashaakil iyo xanuun iyo wuxuu qofku marku dhaco waa cadaab iyo maaragtay dhibaato itaabsiiyey ilahay baa markaa waxa uu yidhi urkud birijlika haada lugtaada ku garaac baa la yidhi dhulka muqtasalun baaridun haada muqtasalun baaridun wa sharaab dhulka markaa ku dhufatid baa la yidhi lugtaada waxaa kaaga soo boodaysa biyo qabow biyaha marka kuna qubayso cabna oo waxa weeye jirkaaga korona ku ku qubayso maaragtay cabna si aad adoo dhan ilaahay u aad maaragtay u caafimaadid ilaahay wuxuu yidhi wawahabnaa lahu ahlahu wmitlahum macahum raxmata mina wadikraa liuli lalbaab intaasoo dhan oo naxariista iyo wanaaga ilaahay baa u galay haddana waxaa ku waansamaya oo ay u tahay maaragtay waano qofkii caqli leh oo wax kala garanaya wakud biyadika diktan bih wakud biyadika diktan fadrib bihi walaa taxnad inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab ayuu yidhi ilaahay ilahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey aayaddaana dib bay inooga imaan doontaa sababta uu qaadanayo diktigu waxa weeye waa waxa qoyan laamaha qoyan sida inabka ama maaragtay hal geedka intaad hal laana kasoo goysid caleemo badan leh ama laamo yar yaroo fara badan leh oo waxa weeye timirta iyo inabka iyo hal xantoobaa gacanta ku qabatid waa dhaartii marka arrintii uu dhaartay ayaa ka ayay maaragtay arrintaasi ka gudaysaa dib baynu qodob gaara ka dhigaynaa maxay ahayd dhaartuu dhaartay nebiyullaahi ayuub waynu u imaan doonaa aayadahaas kooban ayaa nebiyullaahi ayuub kusoo aroortay kitaabka qur-aanka aayadihiisu aad bay u yaryihiin labadaa meelood baa ilaahay ku sheegay fii suurati sad iyo fii suurati alambiya labadaa meelood ayuu ilaahay mid walba laba aayadood ku sheegay oo waxa weye ama saddex aayadood uu ku sheegay marka ma badna qisatu ayub laakiin axaadiista iyo aahaar badan iyo aqwaal badan baa ku soo arooray oo waxa weeye aynu faahfaahin doono aynu usoo gudbaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka saddexaad waxa weeye maa jaa fi balaa'i ayub calayhi salaam wa sabri maxay ahayd dhibaatadii ku dhacday nabiyullaahi ayub iyo sidii uu sabray ayaynu halkaan qeyb ka soo qaadanaynaa qaala ibnu kathiir waxau yihi raximahullah culamaau tafsiir waxay yidhaahdeen iyo taariikhda culummada qoray waxay yidhaahdeen ayuub waxau ahaa nin aad iyo aad xoolo badan ilaahay siiyey nooc walba laga siiyey xoolaha hadday geel noqoto ariga lo'da fardaha wax alla wixii xoolaa oo dhan ilaahay waxbuu ka siiyey xoolihii la dhaqan jiray marka waxa weeye dadka carabta waktigaa joogay xoolo dhaqatay ahaayeen oo dadkii xilligaa noolaaba ama carab ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeene dadku xoolo dhaqatay ahaayeen reermagaalnimadan maanta la gaaray iyo waxaan adduunka horumarka ma jirin dadku xoola dhaqataa la ahaa iyo dhulka iyo beeraley ayaa la ahaa marka waxay leeyihiin culummadu waxaa la siiye xoolo badan iyo waxa weeye dhul badanna waa lahaa oo magaaladaa la yidhaahdo xawraan oo ereadaa ku taalla ayuu deganaa baa la yidhi dhul badan iyo xoolo fara badan iyo awlaad badan iyo xaasas badan ayaa ilaahay siiyeyba arrintaa markuu joogay muddo nebina laga dhigay marka nebinimo ilaahay u waxyoonaya xoolo aad iyo aad u fara badan dhul aad u weyn oo beera iyo wax walba leh maaragtay awlaad fara badan xaasas fara badan intaasoo dhan baa ilaahayga subxaana qaadirkaa ugu deeq adduun iyo aakhiraba marka waa loo nicmeeyey oo waxa weeye nicmadii aakhirana dee waa haystaa maadaama uu nebi yahay tii adduunkana waa la siiyey haddana marka marka nicmadaas ilaahay uu siiyey oo uu nicmadii ka soo baxay oo uuna maaragtay ilaahay intaa uga shukri naqay ayaa haddana ilaahay wuxuu doonay inuu imtixaamo oo waxa weeye laga dhigo maaragtay mid lagu daydo oo wadikra lilcaabidiin sida ilaahay u yidhi ama wadikra liuli lalbaab mid maaragtay lagu taamilo qaato oo waxa weeye si ilaahay uga dhigo waa la imtixaamay marka xoolihii oo dhan waa laga baabiyey awlaadii oo dhanna waa baabacday wax alla wixii dhulkiina waa baabacay kulli fakri buu soo istaagay wax u haray ma jiraan waxa ay sheegay marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir haddana markaa markii fakrigaa laga dhigay ayaa jirkiisii haddana la imtixaamay oo xanuun baa ku dhacay aad iyo aad u fara badan oo waxa weeye ilaahay ay culimmadu leeyihiin jirkiisa xumin ka mida ma harin oo caafimaad qabta ilaa qalbiga iyo carabka mooye intii kale waxa weeye shirkiisii oo dhan waa sakaraaday oo waa googo-ay oo waxaa maaragtay uu noqday shir aad iyo aad u xanuunsan ayuu noqday ilaahay buu marka xusi jiray ilaahay buu maaragtay eh, dikriga ilaahay ayuu waday habeen iyo maalin ba u taagnaa isaga oo waxa weeye saa u xanuunsan ayuu haddana ilaahayga subxaana qaadirkaa intaa caabudaya oo qalbigiisa iyo carabkii ayuu intaa ilaahay ka caabudaya aad buu u dheeraaday ba la yidhi maaragtay xanuunkiisii oo muddo aad u dheer ayaa xanuunkiisii gaaray ilaa lagu tuuray ba la yidhi meel cidla ah oo waxa weeye waxay leeyihin masbele cidlaa lagu tuuray meel qashin oo cid u dhowaato la waayey oo waxa weye jirkiisii googo-ay oo dhibaato badana ku dhacday ayaa halkaa lagu tuuray ba la yidhi waxaa ku hartay ba la yidhi marka xaaskiisii keliya hal xaas oo qabay gabadhaa la yaa la odhan jiray ayaa kusoo soo hartay ba dadkii intii kaleo dhan waa ka carareen ila awlaaddiisiina horey u baabaaday dadka kalena hadda waxba ma wadaagtaan walaalahaa iyo qaraabada iyo kulli intaa caafimaadka qabtid baa lagu rabaa maalintaa xanuunsatid oo waxba aadan taraynin cidlaa lagaaga dhaqaaqaya waxaa kusoo xartay baa la yidhi marka xaaskiisii keliya dadkii kaleoo dhan waa ka tageen oo waxa weeye banaanka ayay ka tageen iyaga oo waxa weeye ka cararaya xanuunkiisa iyo waxa weeye dhibaatada ku dhacday waxa dhacday marka maadaama aan wax xoola a jirin xoolihiina dhammaadeen oo ninkiina fakri noqday gabadhii hadda maxay haysaa waxay haysa ma jirto isagiina ma shaqaysan karo marka gabadhii shala sharafta lahayd oo ninka nebigaa ah qabay oo ninka taajirkaa ah xoolaha badan uu qabay waxaa dhacday in ay markaas noqoto inay dadkii u shaqayso oo booyso noqoto oy tiraahdo aan cuntada idiin kariyo si ay raashin u hesho waxay nafteeda ugu noolaatayo waxay ayuub ku quudiso calayhi salaam ayay arrintaa bilowday oo waxa way arrintaasi samayn jirtay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun arrintaasi marka waa arrin aada u khatara weyn oo lagu taamilo qaato qofkii shala xoolaha lahaa taajirka ahaa wanaagga badna nebiga ahaa laga wada dembeeyey la jeclaa oo maanta cidlo looga tegey xaaskiisii sharafta lahayd oo maanta noqotay inay waxa weeye gabdhihii shalay iyada baryayey ay tiraahdo maanta aan idiin shaqeeyo waa arrin aad iyo aada imtixaama ah wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ina ashada annaasi ibtilaa'an alambiyaa dadka waxaa ugu imtixaan badan oo la imtixaamaa aad imtixaankooda u badan yahay nebiyada uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddana markaa waxaa kusoo xiga kuwa kusoo xiga oo waxa weeye caqiidada iyo iimaanka iyo diinta aad u haysta oo waxa weye iyagana waa la imtixaamaa haddana markaa eh, xadiidkaana waxaa wariyey xaakim waana xadiis saxiixa ah, sida sheekh albani ku cadeeyey fi saxiix iljaami xadiid kalena nebiga waa la weydiiye waxaa la yidhi yaa ugu imtixaan badan dadka markaasuu yihi nebiyada haddana falamthalu uma alamthalu falamthal haddana say isuu soo xig xigaan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa yubtala arajula calaa xasbi diinihi qofka waxaa la imtixaamaa diintiisu hadba intay la eg tahay marka nebiyadu maadaama ay ilaahaygi subxaana qaadirkaa ah garanayaan oo loo waxyooday oo aakhira wax laga tusay aad iyo aad baa imtixaankooda u badan yahay haddana markaa waxaa kusoo xiga dadka waxa weeye iimaan ahaan iyo caqiid ahaan iyo kusoo xiga sida saxaabadii oo kale iyo dadka raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka waxaa la imtixaamaa buu yidhi nebigu calaa qadri calaa xasbi diinihi diintiisu hadba intay la eg tahay hadday diintiisu xoog badan tahay oo caqiidadiisu wanaagsan tahay waa lagu adkeeyaa hadduu maaragtay iska daciiful iimaan yahayna waxa weeye waa loo yareeyaa oo wax yar baa la imtixaamaa haddaba halkaa waxaynu ka garanaynaa aakhirkan xadiidkaa nebigu wuxuu ku yidhi ilaa uu qofkii socdo dhul e, imtixaankii kama tago qofkaa dhibaatadii iyo mashaakilkii iyo xanuunkii ilaa uu maaragtay qofkii uu dhulka ku socdo isagoon wax dembiya lahayn xadiidkaana imaamu tirmidi baa wariyey wa qaala xasanun saxiix waa xasan saxiixuu yidhi wa saxaxahu sheikh albani fi sunan tirmidi ayuu ku saxiixiyey haddaba axaadiidtaa waxayna baraysaa haddii lagu imtixaamo akhilmuslim o waktilmuslima inaad sabirtid oo waxa weye rabbiga subxaana qaadirka aad ka baqdid oo aadan gariirin wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah haddaba nabiyullaahi ayuub calayhi salaam markii la imtixaamay imtixaankaasi uma kordhin ilaa sabran waxtisaaban wa xamdan wa shukraa inuu ilaahay u sabrayo oo waxa weeye dhibaatada ku dhacday uu ilaahay maaragtay xaggiisa uu ka wana wanaag ka malaysanayo oo uu sabrayo ilaahayna ku xamdi naqayo shukrina la imaanayo xataa lagu tilmaamo buu yidhi ina almathala la yudrabu bisabrihi ilaa waxa weeye maahmaah laga dhigo oo waxa weeye tusaale loo soo qaato markii dadka sabray laga hadlayo oo la yidhahdo yaa dadka ugu sabir badnaa nabiyullaahi ayuub oo waxa weeye yaana dadka ugu imtixaan badnaa oo dhibaatada la mariyey nabiyullaahi ayuub haddaba laba masalo oo cajiiba ah ayuu kulansaday nabiyullaahi ayub isaga oo noqday ninkii dadka ugu sabir badnaa haddana noqday ninkii ummadda ugu imtixaan badnaa oo dhibaato iyo balaayo iyo mashaakil iyo xanuun ninkii ugu badnaa uu noqday wey haddaba markaa halkaa waxay nooga caddaatay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam in la imtixaamay oo xanuun badani uu maray oo dhibaato badani ku dhacday oo uu sabray markaa oo uu ka soo baxay waa aragtay imtixaankii waxaynu usoo gudbaynaa qodobka saddexaad oo odhanaya muddatu ibtilaa ibtilaa'i ayuub calayhi salaam meequu xanuunkii iyo mashaakilkaani iyo imtixaankii la imtixaamay meeqo sana buu socday odhan mayno meeqo bilood buu socday ee waxaa la isku hayaa meeqo sana buu socday ayaa waxa weeye qowlka laga hadlayo waa meeqo sana buu socday ee ma aha waa meeqo bilood iyo xadiid uu weriyey cabdullaahi ibni cumar baa waxaa ku sugnaatay inuu la hadlay naafic oo uu yidhi war naafico waxaad ii doontaa qof waxa weeye itooba madaxa ayaa dhiig iyo waxbaa maaragtay uu rabay in laga toobo marka waxaa macal shaahidkan u keenayna xadiidkaa waxa uu yahay nebigu wuxuu yidhi buu yidhi war waxaad istoobtaan maalinta khamiista iyo maalinta isniinta iyo maalinta talaadada iska ilaaliya maalinta jumcaha iyo sabtida iyo axadda ha istoobanina iskana ilaaliya oo ha istoobanina maalinta arbacada arbacadu waxa weeye buu yidhi fa innahu alyowmu aladi usiiba fiihi ayuub bilbalaa arbacadu waa maalintii nabiyullaahi ayuub xanuunku ku bilaabmay marka nabiyullaahi ayuub calayhi salaam maalin arbaco ah ayaa xanuunkii ku bilaabmay oo ilaahay uu doonay inuu imtixaamo macnaha xadiidku marka ma aha maalinta arbacada in la baasaysanayo waad odhanaysa maalinta arbacada waa maalin xun waa maalin ilaahayga subxaana qaadirka ahaa oo maalmaha ka mida wey qofkuu doonana waa imtixaamaa te qofkuu doonana maaragtay wanaag buu siiya marka waa la imtixaamay nabilah ayuu maalintaasaa la imtixaamay xadiidka imaamu ibnu maaja iyo xaakim ayaa wariyey waxasanahu sheikh albani fi sunan ibni maaja iyo fi silsilati axaadiis saxiixa wuxuu yidhi marka ibn katir raximahullah marka xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey maalin arbaca ah in nabiyullaahi ayuub lagu bilaabay xanuunka iyo mashaakilkii ibn katir wuxuu yidhi raximahullah marka waa la isku khilaafay buu yidhi culummadu waa isku khilaafeen ma imise sano ayuu jiranaa wuxuu yidhi waxa uu sheegay wahb wahb wuxuu sheegay annahu ubtuliya maaragtay in la imtixaamay oo xanuunkiisi uu socday saddex iyo toban sano saddex sano saddex sano talaata saniin ayuu yidhi anas ibnu malikna waxaa laga wariyey riwaayadaha qaarkood inuu yihi toddoba qaar waxay leeyihin markaa saddex iyo toban sano marka waxa uu rajaxay qaar waxay leeyihin siddeed iyo toban sano xaafid ibnu xajar wuxuu rajaxayaa saddex iyo toban sano laakiin xadiidka anas oo imaan doona ayaa waxaa ka mid a ah oo xadiis saxiixa ah, inuu sideed iyo toban sano uu xanuunsanaa ayaa maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku caddaatay xadiidkiisii qaar waxay idhahdeen toddoba sano oo xanuunsanaa calaa kulli xaal marka aahaarta isku soo celceliyo qowlka nebiga ayaynu qaadanaynaa oo nabiyullaahi ayuub calayhi salaam muddadii imtixaanka la mariyey sideed iyo toban sana bay ahayd sida xadiidka ku caddaatay waaya waxaa sugnaatay marka oo uu leeyahay ibnu xajar waxaa la yidhi ana muddata cumrihi kanat talaatan wa tisciina sana waxaa la yidhi saddex iyo toba saddex iyo sagaashan sano ayuu cumrigiisu gaadhay marka halkaas waxa uu leeyahay xaafid ibn xajar waxaa dhici karta markii la caafiyey kabacdi bacdi markaa inuu noolaaday todob toban sano laakiin waa inoo imaanaysaa gadaal baan ka sheegaynaa daada uu ku dhintay iyo waxa weeye xilliga la caafiyey iyo sidii loo caafiyey laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa meeqa sana ayuu xanuunsanaa qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka inoo imaan doona ayaa inoo caddayn doona inuu xanuunsanaa sideed iyo toban sano waxa uu yidhi laakiin qowl baynu ka hormarinaynaa atar uu leeyahay sudi kalaamkiisa wuxuu yidhi imaamu sudi raximahullah waxaa la yidhi buu yidhi aad iyo aad buu u xanuunsaday ilaah jirkiisii uu googo oo ay soo hartay keliya jirkiisii maaragtay seedihii iyo lafihii isku soo hareen oo jirkii oo dhan googo-ay oo waxa weeye aad iyo aad loo imtixaamay imtixaan badan buu mar xaaskiisii marka la yaa ayaa waxay samayn jirtay aad iyo aad ugu dadaali jidhay gabar khayr badan bay ahayd oo raalliyo ah oo aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa ah sabir iyo waxa weeye nicmo ku manaystay marka gabadha ayaa ku soo hartay oo aad iyo aad ugu dadaali jirtay baa la yidhi arrintiisa inay maaragtay gogashiisa meesha uu seexanayo qubayskiisa xaajada markuu gudanayo dantiisa oo dhan bay u qumi jirtay oo la dadaali jirtay leanna waxay garanaysay wanaaggiisii hore iyo waxa weeye xaqa uu ku leeyahay inay ka soo baxdo marka xaqigaas ayay aad iyo aad ugu dadaashay rabbigii subxaana qaadirkaana uu waafajiyey waxaa dhacday marka qiso aad iyo aad u cajiiba waxaa dhacday buu yidhi imaam sudi gabadhaasi waxay markii dadkii oo dhan ay naceen oo ka carareen nabiyullaahi ayub ayay dadka u khidmayn jirtay oo waxa weeye shaqaale u noqon jirtay si ay usoo hesho wax ah oo ay nabiyullaahi ayuu ku quudiso markii faqri iyo dhibaato ay timid mana maalintii dambe markaa dadkii oo dhan baa ka diiday oo yire maaragtay waxba shaqaale kaa dhigan mayno haddii kale cudurkiina iyo wixiinaa nagu daaranaysaan oo waa ka diideen waxay samaysaa la yidhi markay waxba weydeen marka ayay waxay u tagtay gabdhihii madaxda ahaa gabar ka mid a ah, oo nimanka madaxda ah gabdhahay qabeen markaasay waxay tiri raashinna isii cunto madaxayga timahaygana timo dheeroo qurux badan bay lahay timahaygana qaar baan kuu xiiraya oo dhinac baan kuu xiiraya marka dafiira ayaa la yihahdaa dafiiradu waxa weeye maaragtay dumarku markay timaha intay kala xiraan oo laba qaybood u kala ridaan labada dhinac ay ku kala xiraan marka timaheedii wanaagga badnaa oo quruxda ahaa oo timaheedii ay maaragtay quruxdeeda ku eh, ay maaragtay quruxda u ahaa ayay gaartay in ay inta xiirto iibiso waa sidaan marka waa la iibsan jiray waa tan hadda marka dadku maanta ka dhigtaan buruukada iyo waxa lamid a ah, oo waxa weeye dumarku intay timaha jaahiliyadiina saasay ahaayeen intay timaha maaragtay tima ku dabaan ayay isku qurxin jireen oo qurux bay ka dhigan jireen markaasuy cunto kusoo iibisay nabiyullaahi ayuub bay cuntadii u keentay markaasuu inkiro wuxuu yidhi xaggee baad ka keentay cuntadaan wanaagsan markaase waxay tiri dad baan usoo shaqeeyey iska cun maalintii dambe haddana sidii oo kale yeeshay qaybtii kaley iibisay haddana timaheedii way maalintii dambuu gartay marka wuxuu yidhi cuntadaan ilaa aad ii sheegtid ma cunayo wallaana u cunayn buu yidhi ilaa aad ii sheegtid meesha aad ka keentay markaasay madaxeedii khimaarka ka qaaday oo tustay inay madaxeedii xiiran yahay markuu arkay madaxii oo xiiran ayuu markaa intuu naxay ayuu ilaahay beryey oo yidhi inii masana yaduru waa markuu oranayo ilaahayga subxaan qaadirkaa wa ayuba id naadaa rabbahu annii masana yaduru wa anta arxamu araaximiin fi suurati alambiya markaa ayuu nebiyullaahi ayuub ilaahay beryey oo uu arkay macnaha dhibaatada heerka ay marayso awel isagu waa iska sabri lahaa oo wuxuu gaaray inuu iska sabro oo waxa weye wuxuu doonayey inuu sabir la yimaado laakiin markuu arkay heerka gabadhii ay aad u naxsan tahay dhibaatada ay gaartay mashaakilka arrintii ay ku samaysay ayuu markaa intuu naxay waxa uu doonay marka inuu ilaahigii subxaana qaadirkaa uu baryo rabbigii subxaana qaadirkaa buu markaa baryey oo gacmaha u hoorsaday markaasaa waxaa yimid farajkii iyo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa uu ka aqbalay oo ducadii nabiyullaahi ayuub ilaahay markaasuu aqbalay waxaan usoo gudbaynaa markaa qowlkaa haddii aynu ka qaadanay inuu siddeed iyo toban sano xanuunsanaa dhibaatadaasna uu gaaray waxaynu usoo gudbaynaa qodobka afraad oo odhanaya kayfiyadii iyo habkii nabiyullaahi ayuub farajkii ugu yimid oo looga dulqaaday xanuunkii maa jaa'a fii kashfi balaa'i ayuub calayhi salaam ayaynu soo qaadanayna wuxuu warinayaa ibnu abi xaatim raximahullah oo uu ka warinayaa can cubaydillaahi ibni cumayr waxa uu leeyahay ayuub waxaa la yidhi laba laba nin oo saaxiiba ah oo ayuub uu aada isku jeclaayeen baa jiray xadiidkana waa inoogu imaan doontaa nebiga calayhi salaatu wassalaam labadaa nin marka maalin walba waa imaan jireen maalintii dambe halka waxaa dhacday ayay inta u adkaysan waayeen xanuunkiisii iyo mashaakilkiisii ayay ka fogaadeen markaasaa midi wuxuu yidhi kii kaloo saaxiibkiisaa ku yidhi low kaana allahu calima min ayuuba khayran mabtalaahu haada bi haada haddii ilaahay uu khayr ku og yahay ayuub saa uma imtixaameen marka ayuub nin khayr la ma oo waxaa qalbigiisa gashay maadaama qofkaan la imtixaamay saa loo galay waa qof ilaahay necib yahay dadka jaahilka ah oo dhanna oo jahligaa ah, saasay u fekeraan qofka haddii la imtixaamo ilaahay inuu nacay ma aha macnaheedu bal waxa weeye waa bilcagsi leanno nebigu wuxuu leeyahay idaa axaba allahu qowman ibtalaahum haddii ilaahay uu dad jeclaado waa imtixaamaa marka qofka la imtixaamayo waa qof ilaahay uu jecel yahay oo waxa weeye derajadiisa kor loo qaadayo oo la rabo wanaag inuu gaaro wey waxa uu yidhi markaa kii kalea wuxuu yidhi oo maxaa dhacay maxaad saa u tiri markaasu wuxuu yidhi sa uma jeedid buu yidhi dhibaatada ku dhacday arrintii ayaa nabiyullaahi ayuub loo sheegay aad iyo aad buu uga xumaaday marka markaasuu ilaahay baryey oo wuxuu yidhi ilaahayow haddii aan daraaddaa u samayn jiray ma dhergi jirin aniga oo og qof gaajaysan meel uu joogo macnaha camalkii uu samayn jiray buu ilaahay ku baryaya camalkii saalixa saalixaha in ilaahay lagu barya waa bannaan tahay oo waxa weye loogu tawasulo wuxuu yidhi ilaahayow haddii aan daraaddaa u samayn jiray aniga oo og qof xanuun qof gaajaysan inaanan ergi jirin ilaa aan cuntadeeda qaar u geeyo anoo laba kamiisaystana qof qaawan oo waxa weeye dhibaataysan haddaan ogahay mid baan u geyn jirin ilaahayow marka haddaan saa daraaddaa u samayn jirin ilaahayow i rumee oo waxa weeye dadkaani xumaanta ay maaragtay dee qalbigooda gashay ilaahayow ii rume oo waxa weeye ii markhaanti ka samadaa markaa looga dhawaaqay oo ilaahay baa u rumeeyey markaa ayuu sujuud la dhacay bay yidhahdeen oo wuxuu yidhi allaahuma bicizzatika ilaahayo waxaan ku dhaaranayaa cizadaada iyo sharaftaade laa arfacu ra'sii abadan xataa takshifa cannii maaragtay kor u qaadi mayo madaxayga oo sujuud baan ku jirayaa ilaa xanuunkaa aaga dulqaadin markaasaa xanuunkii laga dulqaaday oo waxa weye ilaahay uu caafiyey arrintaa marka waa asar oo waxa weeye waa aahaar ay eh, culimmadu soo arooriyeen laakiin waxaa arrintan inaga shaafinaya oo waxa weeye aad iyo aad inoogu tafsiilinaya xadiidkii uu wariyey maaragtay anas laga wariyey ayaa maaragtay inoo tafsiilinaya habkii iyo kayfiyadii looga dulqaaday xanuunka oo ay wariyeen ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir iyo culimo badan ay wariyeen oo hadhow inoo imaan doono takhriijintiisa iyo cidda warisay anas ibn malik baa waxaa laga warinaya inuu yidhi nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina nabiy allahi ayub labisa bihi balaa'ahu thamaaniya casharata sana waxa uu xanuunsanaa nabiyullaahi ayuub sideed iyo toban sano marka qowlkaa weeye qowlkaynu lahayn sideed iyo toban sano ayaa saxiixa inuu xanuunsanaa leanno mar hadduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cid waxa weeye kale oo warkooda la qaadanayo ma jirto qowlka nebiga ayaynu qaadanaynaa sideed iyo toban sano ayuu xanuunsanaa wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wassalaam rafadahu alqariibu walbaciid ila rajulayni min ikhwaanihi wuxuu yidhi waxaa ka tegey oo waxa weeye ka dheeraaday rafada waa dadku markay kaa tagaan oo kaa cararaan qof walba oo qariib ahaa dadkii u dhowaa qaraabadii iyo waxa weeye ciddii ka fogeydba waa ka dheeraadeen oo waxa weye aad baa loo nacay laba nin baa ku soo haray ay macnaha awal baynu soo sheegnay iyo xaaskiisii macnaha xaaskiisii isago mar walba waa la joogtay laakiin dadkii oo dhan ummadii kale laba nin baa kaga soo haray oo waxa weye ay saaxiib ahaan jireen oo aad iyo aad isku jeclaayeen oo u dhaqaalayn jiray marka waxay samayn jireen galabtiina waa u imaan jireen oo waa soo booqan jireen subaxdiina waa soo booqan jireen maalintii dambea midkood kii kale wuxuu ku yidhi taclamu buu yidhi waa waxaad ogaataa buu yidhi ood og tahay saaxiibkiisu la hadlayaa wallahi buu yidhi laqad adnaba ayubu demban ma adnabahu axadu min alcaalamiin wallahi wuxuu dembaabay buu yidhi ayuub dembi weyn oo waxa wey cid kale dembi weyn buu galay markaasi waa maxay tahay sababtu oo ad saa u leedahay kii kale taas wixii sooma jeedid buu yidhi sideed iyo toban sano ayuu xanuunsan yahay oo dhibaatadaa maraya ilaahayna uma naxariisan hadduu ninkaani uuna dembi weyn gelin ilahay baa u naxariisan lahaa cudurkaan ka dulqaadi lahaa arrintiibuu ninkii ka naxay ayuu buu u yimid arrintiibuu u sheegay ayuu markii loo sheegay arrintii ayuu naxay oo wuxuu yidhi wallaahi ma garanayo buu yidhi dembi aan galay bal iska daa inuu dembi galee waxa uu samayn jiray xataa haddii uu arko laba nin oo murmaysa oo midkood dhaarto wuu isagaa kafaara gudka bixin jiray si aynan wax beena aan ilaahay wax khalada loogu dhaaran ayuu kafaara gud bixin jiray marka wuxuu yidhi wanaagga noocaasaan samayn jiray aniga xaggayga iska bede markii arrintii noocaa dhacday wuxuu yidhi marka nebigu wa kaana yakruju maaragtay fii xaajatihi fa idaa qadaahaa amsakat imra'atuhu biyadihi xataa yarjic haddii uu maaragtay xaajo gudanayo xaaskiisa ayaa maaragtay caawin jirtay oo gacanta qaban jirtay oo markuu maaragtay fadhiistoo dantiisa dhamaysto haddana soo istaajin jirtay maalintii dambe markaa marka markuu xaajo gudanayo way ka fogaan jirtay markuu dantiisa dhamaystana gacantay qaban jirtay oo soo istaajin jirtay falama kana data yowmin aqdaat calayhi fa awxa allahu ila ayub fii makanihi isagoo meeshiisii fadhiya oo waxa weeye meeshiisii jooga ayaa nabiyullahi ayub ilaahay u waxyooday oo la yidhi urkud birijlika ku dhufa baa la yidhi lugtaada dhulka haadaa muqtasalun baaridu wa sharaab biyahan kuu imaanayana oo halkaan ka soo baxaya ku qubayso oo maaragtay biyaha qaboo wanaagsan cadna oo waxa weeye ka dhereg markuu saas sameeyey ayaa maaragtay rabbigii subxaana qaadirka ayuu ilaahaygi subxana qaadirkaa biyihii usoo saaray wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii baa daarsatay marka oo waxa weye markaas ayay eegtay oo waxa weeye intay daacsatay ila waktigii ka badan buu daahay oo waa nin qubaysanayo oo biyo helay oo caafimaaday way aragtay mise ninkii oo waxa weye aan ninkiiba ahayn bay u timid oo waxa weeye aad u qurux badan oo jirkiisi ilaahay usoo celiyey oo xumaantii o dhan laga qaaday markaase waxay tiri nin kaley mooday marka baaraka allahu fiika ayay tiri ilaahan ku barakeeye hal ra'ayta nabiy allaahi hada almubtala ma aragtay nebigii ilaahay oo la imtixaamay oo waxa weeye meeshaan joogay wallahi bay tiri ma arag bay tiri ma ra'aytu rajula ashbaha bihi minka id kaana saxiixan wallahi ma arag bay tiri wax kaaga eg markii uu caafimaadka qabay aad iyo aad bu adiga kuugu ekaa waxay soo xusuusatay dhalinyaronimadiisii quruxdiisii markuu caafimaadka qabay wallahi markaa aad buu kugu ekaabay tiri markaasuu yidhi waa anigii fa inii ana huwa buu yidhi markaasay waxay tiri axaadiista qaarkood waad igu dheeldheelaysaa oo waxa weeye ha igu markaasuu yidhi waa anigii marka nabiyullaahi ayuub ilaahay saas u caafiyey jirkiisi waa loo soo celiyey markii maaragtay dadkii ay dannigaa xun ka qaadeen oo la yidhi maaragtay dembi weyn buu galay ayaa ilaahiyga subxaana qaadirkaa caafimaad usoo dedejiyey laakiin siddeed iyo toban sano ayuu gaaray xanuunkiisa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kaana lahu waxa uu lahaa maaragtay eh, andaraani andarku waxa weeye waa meesha lagu eh, markii eh, beeruhu soo go-aan sabuulka markii uu ku dhex jiro masegada iyo haruurka iyo waxyaalaha maaragtay soo baxa iyo gelayda iyo meel waxaa jirta la suu geeyo oo waxa weeye lagu lagu lagu kala saaro oo waxa weeye meel weyn oo waxa weye lagu shukulo meeshaas ayaa laga wadaa laba meelood oo noocaasuu lahaa midna qamxiga oo waxa weeye sareenka iyo xeelaha lagu waxayn jiray midna shaciirta ilaahay waxa uu soo diray buu yidhi nebigu labo daruurood midbaa waxay soo istaagtay meeshii qamxiga oo waxa weeye eh, lagu samayn jiray sareenka iyo waxa markaasay soo da'day waxaa ka soo daatay oo roobkeedii uu noqday dahab ilaa ay buuxsantay meeshii marka ilaahay maadaama uu caafiyey xoolihiisii iyo wax alla wixii horay looga baabi'iyeyna waa loo soo celinay oo ilaahay subxaana qaadirkaabaa siiyey meeshaa dahab baa uga buuxsamay tii kalena waxay dul istaagtay meeshii shaciirta oo waxa weye meeshii kale qeybtii kaley dul istaagtay markaasa iyadana waxaa ka soo daatay oo soo da-ay sidii roob oo kale wariq wariqu waa fidada iyo lacagta iyo waxyaalaha ilaa ay buuxsantay haddaba halkaa marka ayaa xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey nabiyullahi ayuub calayhi salaam ilaahay waa caafiy caafimaad buu siiyey xoolihiisii iyo ka badanna waa la siiyey oo waxa weeye barwaaqadiisii ayaa dib loogu soo celiyey xadiidkaas waxaa weriyey ibnu xibbaan fii saxiixihi ayaa weriyey oo maaragtay maxamed ibn xasan ibn qutayba can xarmana ka werinaya can ibn wahab bihi wuxuu yidhi marka ibn kahiir waa qariib buu yidhi xadiidkaasi oo mawquuf buu shabahaa laakiin xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxaa weriyey sidoo kale imaamu albazaar ayaa wuxuu ku weriyey mukhtasar azawaa'id iyo abu yacla fi musnadihi ibnu jariirna waa weriyey iyo maaragtay eh, ibnu xibbaan xaakim waa weriyey abu naciim fi lxilya waa ku wariyey kulligood waxa weeye naafic ibnu yaziid iyagoo ka warinaya marka riwaayado badan buu leeyahay xadiidku waa xadiis saxiixa marka culamada qaar waxay yihahdeen sida xaakim iyo waxa weeye calaa shardi albukhaari waxaana ku waafaqay calaa shardi sheikheyn ayuu yihi xaakim waxaana ku waafaqay imaamu dahabi sidoo kale imaam ulhaysamina waa saxiixiyey wuxuu yidhi rijaaluhu rijaalu saxiix sidoo kale sheikha albanina waa saxiixiyey fi silsilati axaadiis saxiixa raqamka toddobiyo toban haddaba marka waxa weye xadiidku waa xadiis saxiixa fawaa'id badan buuna leeyahi wuxuu inoo caddaynayaa habkii nabiyullaahi ayuub loo imtixaamay iyo habkii xanuunka looga qaaday iyo waxa weeye intii sano oo uu xanuunsanaa intaba waa inoo caddeeyey waxaa laga warinayaa aathaar kale oo uu werinaya eh, ibn abi xaatim oo uu ka werinaya maaragtay ibn cabaas cabdullahi ibn cabaas waxa uu leeyahay cabdullahi ibn cabaas wa albasahu llahu xullatan xullatun min aljanna ilaahay markii uu caafiyey oo biyihii uu ku qabaystay ayaa waxaa loo keenay dhar qurux badan xulla waxaa la yidhahdaa marada isku joogga oo waxa weeye eh, isku eg oo kor iyo hoosba laga xirto oo qurux badan ayaa maaragtay loo keenay oo waxa weye jannada laga keenay ayuu marka meel buu fadhiistay intuu meeshii ka durkay isagoo aad u qurux badan xaaskiisii markay u timid ayay garan weyday marka oo waxay tidhi yaa cabdallah bay tidhi ayna dahaba hada almubtala aladi kaana haahuna maxaa wey bay tiri ninkii halkaan la imtixaamay oo waxa weeye halkaan joogay ma aragtay nin kaley moodeysa mise waxa weeye bahalaha ayaa qaatay iyo iyo eeyaha iyo miyaa cunay markaasuu way garan weydeen marka isagiibaa markaa la hadlo waxa uu ku yidhi wayxaki ana ayuub buu yidhi aniga weeye ayuub markaas waxay tiri ma igu dheeldheelaysaa maya buu yidhi aniga weeye ayuub ilaahay baa ii soo celiyey jasadkaygii iyo wanaagaygii ilaahay marka waa caafiyey nabiyullaahi ayuub calayhi salaam wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu yidhi ilaahay duri awlaaddiisiina waa u soo celiyey oo waxa weye awlaaddiisii oo dhan maalkiisii awlaaddiisii kulli waa loo soo celiyey leanno ilaahay baa leh wa aataynaahu ahlahu wa midlahum macahum raxmata mina haddaba marka ilaahay nabiyullaahi ayuub wixii oo dhan waa loo soo celiyey sidoo kale waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu canhu wuxuu warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lama caafa allahu ayuuba calayhi salaam nabiyullaahi ayuub calayhi salaam marka labadan xadiid oo soo socda waanu sheegi doono waxay ina barayaan arrin kale oo ah qofku ilaahay nicmo kasta oo siiyo nicmada ilaahay lagama dhergo oo haddii wax walba lagu siiyo xoolo kasta lagu siiyo haddana qofka mu'minkaahi nicmada ilaahay kama dhergo mar walba waa u baahan yahay nicmada ilaahay oo waxa weeye wuu rabaa wuuna jecel yahay inuu helo oo waxa weeye kama dhergi karo sidaa daraaddeed marka nabiyullaahi ayuub calayhi salaam oo waxa weeye labadiisii meelood looga buuxiyey dahab iyo lacag iyo waxa weeye fida ayaad haddana waxaad arkaysaa aan ka dhergaynin nicmada ilaahay oo odhanaya ilaahayow yaa nicmadaada ka dhergi kara ma cid baa nicmadaada ka dheragta odhanaya waxa uu yidhi xadiidkaas abu hureyre uu warinayo lamaa caafa allahu ayuuba ilaahay markuu caafimaadiyey ayuub ayaa waxaa dhacday samada ayaa waxaa ka soo daatay sidii roob oo kale jaraadan min dahab jaraadku waa ayaxa wey markaasuu nabiyullaahi ayuub waxa uu e, marada u hoorsaday markaasuu wuxuu yidhi ilaahay intuu la hadlay ayuubow miyaanan intaa wax ka badan ku siinin miyaadan dhergin maxaa dhacay markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi buu yidhi waman yashbacu min raxmatika ma cid raxmadaada iyo naxariistaada ka dhergaysa ayaa jirta xadiidkaa marka dayaalisi ayaa weriyey iyo imaamu axmed iyo ayaa weriyey iyo ibnu abi xaatim iyo waa xadiis saxiixa oo waxa weeye ay culummada qaar yidhaahdeen sida xaakim iyo waxa ay leeyihiin maaragtay sida aynu niri dayaalisi iyo iyagoo weriyey xaakim waxa uu leeyahay wa calaa shardi albukhaari imaamu dahabina waxa uu yidhi maaragtay waa calaa shardi albukhaari wa muslim marka waa xadiis saxiixa laakiin waxaa sii fasiraya riwaayad kaleo imaam albukhaari weriyey oo odhanaysa baynama ayuubu yaktasil mar uu nabiyullaahi ayuub uu qubaysanayey curyaanan isaga oo qaawan dee qofka caadi wey markuu qubaysanayo waa w dharka waa iska dhiga ayaa waxaa ku soo daatay maaragtay eh, ayax dahaba ayaa kusoo daatay markaasaa waxaa dhacday nabiyullaahi ayuub marada u hoorsaday ilaahay baa u dhawaaqo wuxuu yidhi yaa ayuubu alam akun aknayka aknaytuka cama tara miyaana waxaa kaa dherjin oo waxa weeye waxaan ayaxaan yareerkaa soo anigii maaragtay masalan dee kaaga buuxiyey dahabka iyo fidada iyo wanaagga meeshaadii aad wax ku beeran jirtay wax ku habaysan jirtay markaasuu wuxuu yidhi yaa rab balaa buu yidhi yaa rabbi wax walba waad isiisay laakinii walaakinii laa ghina macnaha kama dhergeyo oo aniga laa ghinaa lii canbara can barakatika macnaha wanaaggaaga iyo nicmadaada kama dhergi karo marka halkaa waxay inooga caddaatay qofku xoolo kasta oo la siiyo nicmo kasta oo la siiyo inuuna nicmada ilaahay marnaba ka maarmin sidaa ayuu inoo caddaynayaa nabiyullahi ayub calayhi salaam xadiidka imaam albukhaari ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajar waxau yidhi raximahullah xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay qofka muslimkaah inuu nicmada ilaahay mar walba xalaasha iyo uu ziyaadsan karo oo uu badsan karo laakiin waa qofkii ka shukri naqaya oo la imaanaya abaalgudkeedii oo aan ku gaaloobaynin kuna maaragtay kharimaynin ee maaragtay macaasi aan u adeegsanaynin ayaa la rabaa inuu saa ugu dadaalo marka sidaa daraaddeed way way habboon tahay qofka haddii ilaahayba subxaana qaadirka ah u nicmo siiyo waa inuu nicmadii ka shukri naqaa sidoo kale wuxuu daliil u yahay in maalka ilaahay uu ku siiye baraka lagu magacaabo leanno allihii subxaana qaadirkaabaa ku siiyey waa min barakat illaah ibnu kathiir wuxuu leeyahay isaga oo fasiraya aayadahan markii nabiyullaahi ayuub calayhi salaam la amray inuu maaragtay dhulka ku dhufto lugta oo biyuhu uga soo boodeen macnaha urkud waxaa laga wadaa waa ku dhufashada dhulka lagu dhufanayo ciribta ayaa laga wadaa buu yihi marka wuxuu leeyahay markuu arrintii ilaahay amray ayuu lugtiisii dhulka ku dhuftay markaasaa waxaa ka soo burqatay il biyo qabow leh oo aada u wanaagsan markaasuu ku qubaystay sidii ilaahay uu amray markaasaa jirkiisii oo dhan u soo noqday oo wanaagsanaaday fa dahaba allaahu canhu wax walboo xumaana ayaa ilaahay ka dulqaaday markaasuu haddana cabbay markaasaa jirkiisii gudihii oo dhanna hagaagsanaaday marka kor iyo hoosba jirkiisii hoose iyo intii koraba ilaahay saasuu ku caafiyey oo waxa uu noqday nin caafimaad qaba ama qowluhu tacaala wa aataynaahu ahlahu wa midlahum macahum aayaddan daahirkeedu waxa uu keenaya haddii daahirka la eego in ahalkiisii loo soo nooleeyey leanna ilahay wuxuu yidhi wa aataynahu ahlahu ahalkiisii iyo carruurtii iyo dadkii horay looga qaaday in loo soo nooleeyey looguna daray laba jibaan oo haddana loo laba jibaaray wa milahu macahum intii oo kalena waanu siinay marka culummada qaar laba qowl baa jira qaar waxay leeyihiin ilaahay waa usoo nooleeyey oo daahirka aayadday qaatay waxay ihahdeen waa loo soo nooleeyey oo waxa weye ilaahay baa usoo nooleeyey wixii laga dilay awlaaddii iyo dadkii ka dhintay ayaa ilahay usoo nooleeyey qaarna waxay leeyihin sida ibnu kathiir iyo culamo badan ay ku tageen maya e eh, lama soo noolayn sida waxa weeye sunanka kowniga ana haddii ilaahay uu dadka qofku dhinto dib looma soo celiyo oo xayaato dambe laguma soo celiyo adduunka ilaa marmar dhifo imtixaanana mooye sida maaragtay asxaabulkahfi iyo kale iyo mooye oo haddana isla markiiba dhintay waxa uu leeyahay marka ibnu kathiir iyo macnaheedu waxa weeye ahalkii ka dhintay iyo dadkii ka baaba'ayna ajarkoodii iyo wanaagoodii jannada ayaa lagu siiyey oo jannadu ugu tegi adduunkiina waxaa lagu siiyey intii oo kale oo waxa weeye adduunkiina intii oo kale a la siiyey sida qaarkood culimmada leeyihiin xaaskiisii ayaa ilaahay gabar yara uga dhigay markaasay intii ay horay u dhashay oo kale iyo ka badanba dhashay marka allahu aclam saasay maaragtay culummadu labadaa qowl ba waa leeyihiin marka waxaa daahirka moodaa sida maaragtay tafsiirka ah oo culummada wuxuu keenayaa in awlaaddii ilaahay uu siiyey oo awlaad dambe la siiyey laakiin dadkii dhintay aan lasoo soo noolayn wallahu aclam marka ilah baa garanay ama qowluhu wa raxmata min cindina ayaa culummada qaar waxay ku fasireen raxmatan waxaa laga wadaa gabadhii u naxariisatay oo wanaagga u samaynaysay laakiin ibnu kahiir waa diido wuxuu yidhi ay macnaha ilaahay naxariistiisa weeye ixsaanka iyo wanaaggii iyo ilaahaygi subxaanaqaadirka caafimaadkii uu siiyaa laga wadaa ee raxmaddu waa raxmadda ilaahay wa dikraa lilcaabidiinna waxaa laga wadaa buu yidhi ay macnaha tadkiratan wax lagu waansado oo qofku ku waana qaato oo maanta haddii uu xanuunsado uu soo xasuusto nabiyullaahi ayuub iyo sidii loo imtixaamay xooluhu hadday ka baaba'aan uu soo xasuusto nabiyullaahi ayuub iyo waxa weye siday uga baabeen oo ay tasliye u noqoto ayaa maaragtay ay u tahay waano qofkii ilaahay ka baqayo ilaahay caabudaya oo waxa weeye arrintaasi ay u tahay uswatu maaragtay usway u tahay uu ku daydo nabiyullahi ayub calayhi salaam leannahu wax walboo dhibaataa lagugu sameeyo xoolo kaa baabaa iyo qof kaa dhintaba hadda nabiyullahi ayub baa in ka badan soo maray una sabray ilaahayna kaa jeclaa oo nebi ahaa marka sidaa daraaddeed inaadan quusan waxau leeyahay imaamu daxaak can cabdullahi ibn cabaas uu ka warinaya ilaahay wuxuu u soo celiyey buu yidhi gabadhii layaa ayaa gabarh shabaaba laga dhigay markaasay waxay dhashay carruurtii intii ay horey u dhashay iyo ka badan ilaa ay dhowr iyo labaatan qof dhashay ayuu maaragtay leeyahay wallahu aclam marka ilaah baa garanaya waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka lixaad ee qodobka shanaad oo odhanaya ibraaru maaragtay ibraaru llahi tacaala liyamiini cabdihi ayub calayhi salaam lmuqsim qofku haddii uu dhaarto in loo baarinimo sameeyaa wanaagsan hadduu qofku wax ku dhaarto marka dhaartii uu dhaartay nebiyullaahi ayuub calayhi salaam ilaahayna uu maaragtay u baarinimo sameeyey ayaynu halkan qeyb kaga soo qaadanayna aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi wakhud biyadika diktan fadrib bihi walaa taxnas inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab fii suurati saad maxaa laga wadaa qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi arrintaani ruksad ayay ahayd ilaahay uu u rukseeyey nabiyullaahi ayuub calayhi salaam wuxuu yidhi nabiyullaahi ayuub waa dhaartay wuxuu ku dhaartay inuu xaaskiisa ku garaacayo boqol jeedal inuu ku dhufanayo sababta keentayna maxay ahayd inuu ku dhaarto inuu gabadhii saa wanaagga ugu samaynaysay inuu boqol jeedal ku dhufto iyadoon xad gelin maxay ahayd sababta wuxuu yidhi ibnu kasiir laba arrimood baa lagu sheegay qaar waxay yidhaahdeen markii ay madaxeeda xiirtay oo timihii iska xiirtay ayuu yidhi khalad baad gashay boqol jeedal baana kugu dhufanaya waa inaad ogaataan qaarna waxay yidhaahdeen maya ee shaydaan baa inta maalin dariiqa u istaagay oo dhakhtar isaga soo dhigay oo qof nin caadi oo dhakhtara isaga soo dhigay ayuu wax quraataada u sheegoo wuxuu yidhi saa sameeya oo saa sameeya oo ayuub saa ku sameeya wuu caafimaadayahay markaasay ayuub u sheegto oo tiri warniyu nin dhakhtaraa saa igu yidhi saas aan samayno wuu gartay marka inuu shaydaan ahaa wuxuu yidhi waan ku jeedlayaa leannahu shaydaan baa dhexda ku istaagay ilaahay marka markuu caafimaadiyey gabadhaani gabar la jeedli kara ma aha liannahu sababtu waxa weeye wanaag badan iyo sabir badan bay soo samaysay intaasoo dhibaataana usoo martay ilaahay baa markaa ka furudeeyey arrintii nebiyullaahi ayuubna dhaartiisii u baarinimo falay waxaa la yidhi marka waxaad qaadataa diktan diktigu waxa weeye waa xusma waa xantoobo wax gacanta hal mar lagu qabto oo waxa weeye geedaha qoyan laamahooda ood hal mar xantoobo ah weeye masalan laanta cinabka oo kale laamo badan iyo caleemo badan bay leedahay ama laanta timirta oo kale hal mar eh, intaa gacanta ku qabo oo waxa weeye saa hal xantooba intaa gacanta ku qabatid laamaha qoyan hal mar ku dhufo maxay ka dhimaysaa waxba ka dhimamaysa markaa laakiin boqol jeedal waa adag tahay oo waxa weye qof aan xuduud gelin ama aan sinaysan ama dhibaato ku dhicin hadde waxa weye arrintaas kuma haboono sidaa daraaddeed marka ayaa nabiyullah ayuub sidii buu sameeyey isagiina ma dembaabin oo waxa weye kafaara gud kuma waajibin gabadhiina waxa weeye markaa dhibaato kuma dhicin ilaahay baa marka wanaaggaa u sameeyey marka aayaddu saasay ka hadlaysaa ilaahay waxa uu yidhi marka innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab macnaha waxa uu noqday waxaanu helay isaga oo maaragtay sabir badan oo aad iyo aad u sabray ayaanu helay marka waa nicma alcabdi buu ilaahay ku magacaabay addoonkii ugu wanaagsanaa ayuu ilaahay ku magacaabay haddaba marka nabiyullaahi ayuba calayhi salaam arrintaas ayuu soo maray iyo mashaakilkaa faraha badan ilaahayna waa caafiyey nicmadaasuuna gaaray kabacdi markaa wuxuu diiday ibnu kathiir halkan uu ku caddeeyo wuxuu yidhi aayaddan dad badan oo markay dhaartaan ayaa fuqahada iyo dad baa deliishaday oo waxa weeye waxyaalo ay ku dhaarteen deliil ka dhigtay laakiin arrintaani deliil ma aha leanna waa sharcu man qablana oo waxa weeye nabiyullaahi ayuub xukum la siiyey weeye innaga diinteennu waxa ay qabtaa qofku haddii uu dhaarto laba arrimood imaa inuu dhaartii fuliyo oo sameeyo wixii uu ku dhaartay imaa inuu ka kafaara guto kafaara gudkeeduna uu noqonayo inaad waxa weeye addoon xoraysid haddaad weydid inaad waxa weye toban miskiin quudisid ama dhar siisid haddaad awoodi weydid saddex beri inaad soontid ayaa la rabaa waxaan usoo gudbaynaa qodobka ugu dambeeye odhanaya wafaatu ayuub calayhi salaam wa wasiyatu nabiyullaahi ayuub calayhi salaam geeridiisii iyo waxa weeye wasiyadiiyo dardaarankii uu ka tegey qaala ibnu katiir wuxuu yihi wuxuu sheegay ibnu jariir iyo keyrkiisba min culamaai taariikh nabiyullaahi ayuub calayhi salaam lama tuwufiya kaana cumruhu talaatan wa tisciina sana saddex iyo sagaashan sano ayuu ku dhintay baa lidi dadna waxay yidhahdeen maya intaa ka badan buu noolaa intaa ayaa marka laga sheegay cumrigiisii inuu jiray sagaashan iyo saddex sano qaarna waxay yidhahdeen maya ka badan buu noolaaday lama hayo marka xadiid iyo aayad caddaynaysa intii uu noolaa walcilmu cind allah laakiin aathaarta qaar baa horta waxay isaga qowlkiisii markii uu lahad markay la hadashay mararka qaarkood markay adkaysan weyday gabadhii dhibaatadiina ka badatay ayay waxay ku tiri ayuubow maad ilaahay beridid oo waxa weye xanuunkan ilaahay kaa dulqaadeen dhibaato badan baa ku soo gaartee markaasuu wuxuu yidhi toddobaatan sano ayaan caafimaad iyo nicmo ku jiray idaa aan sidii oo kale toddobaatan sanona aan sabre marka waxa weeye kolay xanuunku markuu ku bilaabmay da'daasuu jiraa laga yaabaa toddobaatan sano siddeed iyo toban sanona waa uu xanuunsanaa marka siddeetan iyo siddeed sano halkaa ayay martay kabacdi markaana culammada qaar waxay leeyihiin toban sano ayuu sii noolaa qaarna waxay leeyihiin maya ee sagaashan iyo saddex sano ku dhintay allahu aclam marka ilaah baa garanaya waxa uu weriyey maaragtay mujaahid imaamu mujaahid laga werinaya oo e, e, lays uu ka werinaya maalinta yowmalqiyaamaha ilaahayga subxaana qaadirkaa waxa uu keenayaa nabiyullaahi sulaymaan nimankii aqniyada ahaa dadkii xoolaha badan la siiyey oo waxa weye xoolaha faraha badan la siiyey ayay xujo ku noqonaysa oo waxay ku noqonaysaa maadaama ay dadkii xoolihii ka mashquulinayaan cibaadadii oo waxa weye qofkii hadhow xujo kama dhigan karo ma deliishan karo ilaahayow xoolaha ay mashquuliyey leanna waxaa la keenayaa nebiyullaahi sulaymaan oo wax walba la siiyey ilaah iyo shimbiraha iyo jinka iyo shayaadiinta iyo wax walba u adeegeen quraanjadu la hadashay wax walba u adeegeen jin iyo insiba oo wax walba faraha loo geliyo ayaa maaragtay la keenaya haddana ayna cibaado ka mashquulin seebay marka adiga oo xoogaa yara lagu siiyey cibaado kaaga mashquulinaysaa marka akhilmuslim waqtilmuslima waa inaad arrintaa ka dadaashid marka haddana waxaa la keenayaa buy nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo dadkii addoommada noqday adduunka intay joogeen oo muslimiintaada deliishanay odhanaya ilaahay anigu addoon baan ahaa waa lay addoonsaday marka saasaa cibaadadii iga mashquulisay markaasaa la xalkeeda nabiyullaahi yuusuf oo dee addoonnimo soo maray cibaadadii iyo dacwadiina ayna ka mashquulin addoonnimadii haddana waxaa la keenayaa nebiyullaahi ayuub calayhi salaam oo waxaa xujo looga dhigayaa dadkii xanuunsanaan jiray oo mashaakilka soo maray oo waxa weeye dhibaatada ku dhacday ayaa markaas xujo ay ku noqonaysaa oo laleeyahay haddaad xanuunsatay nabiyullaahi ayuu baa kaa xanuun badnaa kaana mashaakil badnaa dhibaato dhanna soo marta arrintaa markaa ayaa maaragtay ibnu eh, casaakir ayaa werinaya fi taariikhihi ayuu ku werinayaa bimacnaa waxa uu yidhi ibnu katiir raximahullah waxaa la yidhi nabiyullaahi ayuub wuxuu u dardaarmay wiilkiisii la oran jiray xuumil ama xawmil ayaa ayuu u dardaarmay ba la yidhi markuu dhimanayey waxaana arrintii sii qabtay baa la yidhi kabacdi wiil la oran jiray bishir ibni ayuub ayaa la wareegay arrintii waxayna sheegteen dadka inuu wiilkaasi nebi ahaa oo waxay leeyihin ninka la yidhaahdo dhulkifli oo inoo imaan doona qisatu dhulkifli ga laga hadlayo walyasaca wa wa kullu min alakhyaar ayaa waxay yidhaahdeen culummada qaarkood waa wiilkaa bishir oo waxa weeye nebiyullahi ayuub baaba dhalayba nebi baana laga dhigay allahu aclam marka ilaah baa garanaya sida ay ku saxiix tahay laakiin qisatu dilkifli gadaal baynu ka keenaynaa haddii rabbi idno marka calaa kulli xaal nabiyullaahi ayuub calayhi salaam geeridiisii iyo dardaarankiisii intaa ayaynu maaragtay uga gudbaynaa oo waxa weeye taariikh dheer iyo aathaar badan iyo waxa weye midna lagama hayo marka nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ilaahay nebi buu ka dhigay waxaa khulaasadiisuna waxay tahay nabiyullahi ayub wuxuu ku abtirsadaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nebi isxaaq duriyaddiisii weeye ciisa ibn isxaaq ayuu eh, ciisa ibnu isxaaq ayuu ku abtirsadaa kabacdina ilaahay nebi buu ka dhigay xoolo badanna waa siiyey awlaad badanna waa siiyey ahal badanna waa lahaa waana la imtixaamay kabacdi xoolihiina waa laga qaaday duriyaddiina waa ka baabaaday xanuun badanna waa ku dhacay wuuna sabray oo sabir badan buu gaadhay ilaa iyo dhibaatooyin badan uu maray kabacdina markaa rabbigii subxaana qaadirkaha xanuunkii waa ka dulqaaday wanaag baana ilaahay ugu bedelay wixiisii oo dhan wanaaggiisii baa loo soo celiyey waxaynu soo qaadanaynaa marka fawaa'id aynu ka soo qaadanayno ilaa toban faa'iido oo aynu ka soo qaadanayno qisada ayuub calayhi salaam faa'idada koowaad aynu ka soo qaadanayno waxa weeye culuwu maqaami sabri cala albala washukra cala nacma cala nicma inaad maaragtay nicm e, e, u sabirtid haddii lagu imtixaamo wanaagga iyo sharafta aad gaaraysid oo nicmada e, wanaagga aad ka gaaraysid haddaad dhibaatada u sabirtid ayaynu qisadan ka garanayna leanno nabiyullahi ayuu markuu sabray wanaaggaasuu gaaray kabacdi haddana waxaynu ka garanaynaa haddii aad ku shukridid nicmada ilaahay uu ku siiyana iyadana wanaag baad ka gaaraysa lain shakartum la aziidanakum waatu ilaahay laha marka nabiyullahi ayuu markii horena nicmadii waa ku shukriyey kabacdina xanuunkii iyo dhibaatadii waa u sabray marka labadii dhinacba dhinac walba nebiyullahi ayuubaa ka soo baxay in lagu daydaa wanaagsan marka waxaynu ka qaadanaynaa midda labaad fadiilatu adducaa wa huwa min baab alistijaaba waxa weeye inaad ilaahay baridid waa kan ilaahay dhahayo udcuunii astajib lakum marka ilaahay in la baryo waxa weye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dhibaatadu markay kugu dhacda haddaad ilaahay beridid ilaahayga subxaana qaadirkaabaa ku ajiibaya kaana dulqaadaya dhibaatadii midda saddexaad waxaynu ka qaadanaynaa siyaru saalixiin dadkii wanaagsanaa siiradooda in la akriyo mawcido ayaa ku jirta oo waxa weeye waad ku waansamaysaa oo waad maaragtay isku sabir siinaysaa marka in mar walba la akriyo way wanaagsan tahay siyarkii dadkii wanaagsanaa nebiyadii iyo dadkii wanaagsanaa aad bay u wanaagsan tahay qisaskooda iyo siiradooda in la akriyo lagu daydo waxaynu ka qaadanaynaa midda afraad qofkii la imtixaamo oo maalkiisii iyo awlaaddiisii iyo wax walba laga imtixaamo oo sabra arrintaa ilaahay wanaag buu ugu bedelayaa laakiin waa qofkii sabra wey yaraadana markay dhibaatadu ku dhacdo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahuma ajirnaa fii masiibatina wakhluf khayra minha ilaahayow maaragtay adiga ayaan kuusoo noqonaynaa ilaahu maaragtay dhibaatadaa nagu dhacdayna ee ajar naga sii wax ka khayr badanna noogu bedel ducada ayaa wanaagsan qofku inuu akriyo markay masiiba ku dhacdo oo uu saa u dadaalo midda shanaad waxaynu ka qaadanaynaa nabiyullaahi ayuub qowlkiisa ahaa annii massaniya duru dhib baa itaabtay kama hor imaanayso oo ma nasiinayso sabirkii leanna waa duca weye ilaahay buu beryey sidaa daraaddeed ayaa ilaahay yidhi faistajabnaa lahu marka shakwo ma aha ilaahay buu beryaye eed sheegasho kale iyo sabir la-aan ma aha marka qofku ilaahay waa baryi karaa oo waxa weeye ducada ilaahay la baryo ka hor imaan mayso sabirka oo waxba u dhimi mayso waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda lixaad qofka haddii la imtixaamo ilaahaygii subxaana qaadirka ah isagoo qofka jecel buu imtixaama ha u malaynin marka haddii la imtixaamo qofka inuu ilaahay necib yahay leanna waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam ida ida axaba allahu qowman ibtalaahum marka ilaahay ilaahayga subxaana qaadirka ahaa dadka haddii uu jeclaado waa imtixaama marka waxa weeye ha moodin qofka la imtixaamay qof la necib yahay ma noqdo qofka ilaahay isagoo jecel buu imtixaamaa dadka aan cilmiga lahayn oo juhaladaaba u maleeya qofkii la imtixaamay in ilaahay uu necib yahay taasna saas saxiix ma aha leannu nebiyullahi ayuub oo nebiya ilaahayna jecel waa la imtixaamay waana sabray faa'idaana ku jirta oo waxaa laga gaaraa maaragtay mansilo sare ayuu qofkii gaarayaa iyo wanaag oo dhan midda toddobaad waxaynu ka qaadanaynaa sabirkii iyo wanaaggii ay gaartay gabadhii nebiyullaahi ayuub uu qabay layaa oo waxa weeye wanaagga ay samaysay marka gabarh walba oo muslimada inay ku dayato oo saa u sabirta baa la rabaa haddii la imtixaamo ninkeedii oo uu xanuunsado in loo sabraa la rabaa ninkuna haddii xaaskiisu uu xanuunsado oo la imtixaamo inay u sabro ayaa la rabaa oo waana inuu ogaado qof walba labada qof oo isugu xaq badan waa ninka iyo xaaskiisa iyagaa isku soo haraya dadka inta kale o dhan waa kaa tegayaan waa inaad ogaatid wey waxaynu ka qaadanaynaa midda siddeedaad haddii aad dhaaratid oo aadan dhaartii fulinaynin inaad ka kafaara gudatid waa waajib kafaara gudkeediina wuxuu noqonayaa inaad la timaadid sidii maaragtay ilaahay uu ku amray oo waxa weeye aad addoon xoraysid haddii aadan helin inaad waxa weeye toban miskiin aad quudisid ama waxa weeye dhar huwisid haddii aad awoodi weydid in markaa saddex bere aad soomtid midda tobna midda sagaalaad waxaynu ka qaadanaynaa qisadaani waxay inoo caddaysay oo ay deliil u tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii leanna waa cilmi keyb uu ka sheekeeyey oo waxa weeye nebiyullaahi ayuub oo xilli hore ahaa oo uuna soo gaarin ayuu nebigu saa inooga sheekeeyey ilaahay baana u waxyooday waa waxyi min allah marka waxay ku tusaysaa calaamad nebiga nebinimadiisii rumaynaysa ayaa ku jirta midda tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa waxaa habboon qofkii dhibaato ku dhacdo inuu soo xasuusto nebiyullaahi ayuub xanuunkiisii iyo sabirkiisii iyo wanaaggii uu sameeyey leanno siddeed iyo toban sano nin xanuunsanaa cayaar ma ahaa oo waxa weeye cid walba ay ka carartay dhibaato kastana ku dhacday oo saa looga kala tegey oo haddana markaa sabrayey oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa u sabray haddaba marka waxaa loo baahan yahay qof walba inuu xasuusto nebiyullaahi ayuub calayhi salaam iyo sidii u sabray iyo wanaaggiisii uu ku taamilo qaato markaa oo uu waxa weeye arrintaa la yimaado isaguna sabir iyo wanaag intaa marka ayaan kusoo gebagabaynayaa qisatu ayuub calayhi salaam oo waxa weeye aan leeyahay wax alla wixii khaladana rabbigii subxaana qaadirkaa ayaan uga toobad keenayaa wax alla wixii aan saxayna ilaahay ayaan ku maadinaya wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin